yaa jannadaa jacel oraaba dhayman luul dagaalka aad walaal halkaase janna taal yaa jannadaa jacel oraaba dhayman luul dagaalka aad walaal halkaase janna taal diyaar garow walaal hamigaga ka yeel inaad gashid dagaal halkaase janna taal diyaar garow walaal hamigaga ka yeel inaad gashid dagaal halkaase janna taal yaa jannada jecel oo raaba dhayman luul dagaalka aad walaal halkaase jannataal yaa jannada jecel oo raawa dhayman luul dagaalka aad walaal halkaase janna taal ku duul istishadii ku gal gaalada oo idil in qiimasii kulay murtaajinta ku duul istishadii ku gal gaalada oo idil inqiimasii kuulay yaa jannadaa jacel oo raaba dhayman dagaalka aad walaal halkaase janna taal yaa jannadaa jacel oo raaba dhayman luul dagaalka aad walaal halkaase janna taal